bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi aجmaciin aلصfaة اlmushabahaة bsmi اlfaacili wuxuu baab u yahay sifada lagu shabahay oo loo ekeysiiyey isimka faacil loo ekeysiiyey qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala صfaة اstuxsina jaru faacili macnan bha lmushbihatu sma faacili wa sawquhaa min laazimi lxaadiri ka طaahiri اlqalbi jamiili الظaahiri wa camalu smi faacili اlmucadى laha calى اlxadi aladi qad xuda wa sabqu ma tacmalu fiihi mujtanab wa kownuhu da sababiyati wajab farfac biha wansib wajura maca al wa duuna al masxuuba al wama اtasal biha mudaafa aw mujarada walaa تجrر bها mcl sma min alkhlاء w min إضاafaة ltaaliha wma lam ykhl fahwa bاljawaazi wusima intaa musanifku wuxuu ka gelayaa صfaة الmushabaha waxaan ku dhex jirnay alasmاء alati tacmal camal الficli wuxuu musanifkii markuu isim faacil isim mafcuul iyo صfaة الmushabaha iyo masdarkii camalkoodu markuu sheegay yo wuxuu dhexgeliyey sida masdarkii ism faacilka ficilka looga dhalaaliyo laakiin aslan waxay ahayd in e, siyaaqat اlmasaadir wa asmaa alfaaciliin in dib loo dhigo oo kuwa horta alasmaa alatii tacmalu camal اlficli in markaa e, maxaan ku ihahda laysku xijiyo marka adiga maskaxda waxaad gashataa isim faacil camalfalkiisa masdar camalfalkiisa sifat lmubaalaqa falkeeda iyo sifat lmushabaha siday u shaqaynayso intaasaa looga hadlaya sifat lmushabaha waxaa la yidhaahdaa sifatu dalat calaa macnan thaabitin wa daatin waxa weeyaan macno thaabita ah isimka faacil waxay kaga duwan tahay waxay tusinay macno thaabit waa macno aan warwareegeynin iyo saaxibu sifa labadiiba waa isla tusinaysaa hadda haddii tiraahdid fulaanu xasanu lwajhi haddaa tiraa nin wejigiisa uu wanaagsan yahay nin wejigiisu quraxsan yahay quraxdaas waxaa waay maalina inuu wejigiisu quraxsan yahay maalin uxun yahay ma jirto ninkan wejigiisa wuu quraxsan yahay yani daa'iman waay laakiin isimka faacil waxa weeyaan yatasifu bi hadihi sifa yowma huma eh, qad yatakhalafu dalika alwasf marka wax warwareega hadaa la yihahdo dadaarib maanta o dhan wax garaaci maayo saacado wax garaacay saacadna wuu ka tegaya laakiin hadda xasan ilwajhi daahir ilqalbi ayib alcird haddii la yidhaahdo ninkan wax usuushiisa waa fiican tahay maalina xumaamaysa maali marka macna thaabit saasay ku tusinaysaa marka wuxuu ku leeyahy musanifka sifatun sifo sifadoo istuxsina la wanaagsaday jaru faacilin faacil in lagu jaro biha bisifati macnan jaru faacilin faacil in lagu jaro macnan faacilka ka ah biha bisifati lagu jaro almushbihatu hiya almushbihatu mida shabahda waa isma alfaacil tacriifkeedii waay hadda fiiri sifa oo nakira ayuu ku bilowday laakiin sifadii maadaama uh, mubtadihii la sifeeyey alnakirata idaa wasifat jaaza alibtidaau biha waataan hore usoo niri oo waxay gelaysaa warajulu min alkiraami cindana meeshuu musanifka soo lahay marka sifatun sifo sifadoo istuxsana la wanaagsaday jaru faacilin faacil in lagu hoos dhigo macnan faacil ka ah biha bisifati lagu jaro almushbihaatu hiya almushbihatu weeyaan mida shabahdo isma alfaacili اmushabihatu almushabahaةu bsmi اfaacili isim faacil bay shabahdaa meelo badanayna ka shabahdaa meelana way ku kala duwan yihiin bmacnaa هي صفة التي اstuxsina fiiha an تضاف lima huwa faacilu في المعنى يعني isamaa loo idaafaynaa isimkaas ayada lagu jaray macnahaas faacil ka yahay saas weeyaan laakiin isimka faacil asiga waxa weeyaan faacilkiisa maxaan ku iraa looma idaafaynayn mafcuulkiisa loo idaafayn jiray haddaa tiraa zaydun daaribu muxamedin muxamed waa mafcuul waay ee faacil ma aha ismu lfaacil laa yudaafu ilaa faacilihi bikhilaafi sifa اlmushabaha fainahu yajuuzu jaru maa huwa faacilu macnan faacilkeeda in lagu jarayaa banaan marka waxaad leedahay maثala muxamadu xasan الwجhi wa munطalq الlisaani wa طaahiru الqalbi aad leedahay fiiri markaan xasanu اlwجhi wejigaas hadirtaan mudaafu ilayhi waay xasankii waa sifo lannahu sifa wax wanaagay tusinaya hadda sifo waay wanaaga ay tusisayna wanaag mutanaqil aho oo ma aha laakiin thaabit waay lanna qofkan hadduu wejiga qurxan ilaahay uu siiyo inuu musiibo iyo xaadiid kale ku dhacdo mooye wejigiis weligiis wuu quraxsanaana marka xasanti waa sifo tadulu calaa saaxibi sifa nin ninkan waa waji wanaagsanya markii layihahdo qofkii way ku tusinaysaa macnana ninkaas way u sugtay oo thaabit ah oo wanaagi ah marka waxaa yimiday isim gadaasheeda majruurun bihaa ayada ku jaran laakinahu faacilun macnan oo asalkeeda waxa weeyaan fulaanu xasanu wajhuhu ay ahayd faacil bay ahayd wejigiisaa wanaagsan kii faacilka ah ayada loo idaafay marka xasanu lwajhi munطaliqu lisaani طaahiru اlqalbi saasaa laleeyahay munطaliqu lisaanuhu wa طaahiru qalbuhu faacil saasay ku ahayd marka sifataasaa la yihahda faacilkeeda loo idaafayn karaa waay laakiin idaafada laazim ma ah markaasuu ku uri sifatun sifo sifadoo istuxsina la wanaagsaday jaru faacilin faacil in lagu hoos dhigo macnan faacilka ka ah bihaa bisifati lagu jaro almushbihatu hiy اlmushbihatu sm faacil sifat اlmushabiha lismi اfaacil yaa la yidhaahdaa taas tacriifkeedii waay markaasuu wuxuu iri wasawquhaa min laazimi lxaadiri ka daahiri اqalbi jamiili اaahiri wa sawquhaa dhalaalinteeda min laazimina laga dhalaaliyaa you ka ahaaday lixaadirina loo dhalaaliyaa ka daahiri qalbi jamiili daahiri waay marka musanifku wuxuu kuu galayaa asifatu lmushabaha tatamayazu can ismi اlfaacili biumuur minha anaha tusaaqu min alficli اlaazimi isimka faacilna badanaa wuxuu u badnay ficilka mutacadiga ah daarib qaatil jaarix aada leedahay ayadana waxaa waa wa sawquhaa dhalaalinteeda min laasimin yaa laga dhalaaliyaa ficil laasim ah lixaadirin macno joogo yaa loo dhalaaliyaa macno tegay ma ah yani laa takuunu ila lilxaali mithaalkeedii ka aahiri qalbi jamiili daahiri waay huwa aahiru qalbi huwa jamiilu daahiri aad leedahay hadda fiiri aahiri qalbi intaa laga keenay ficilkan ahura ficil oo ahura ah waa facula faculana waxaan wax mutacadi maba lahaba jamiil haddaa soo marnay kadakmi waljamiili walficlu jamul ficilkeeda jamul waay jamula jamiil marka waxa weyaan afcaasha laasimka ayaa laga keenaa litalaalati calaa macna thaabit say u tusiso marka waxa weyaan inay ficil laasim laga dhalaaliyo macnaha ay tusinaysane macna xaal oo hadda joogo inuu yahay yani hadda lama dhahayo zaydun xasanulwajhi wejigiisaa quraxsanaa jiray oo hadda waa isbedelay lagaama yeelayo waxaa la rabaa an yakuuna dalika alxusnu mawjuuda xaaliyan marka xaalka lagu sheegaa taas wa ayib markaasaa waxaa laleeyahay maxay ka mid tahay inaan laasim laga dhalaaliyo inay macnaheeda xaadir ku tusiso inay haddana ficilka mudaaric wasankiisa ay ku timaado in haddana mansuubkeeda siduu noo imaan doono anlaa yataqadam calayha mansuubuha an yakuuna hunaaka cilaaqa bayna marfuuciha wa bayna bayna macmuuliha wa bayna asifati raabit inuu jiro shantaas shardiyaa laga raba in ficil laazim laga dhalaaliyo in macnahay ku tusinay xaadir oo daa'ima u yahay inay timaado calaa yani eh, mujaariya lilmudaarici fi taxriikihi wa sakanaatihi hadda hadaa tiraa daamir اlbaطni hadaa tiraa daamir iyo yadmuru waa isku macno isku xarako wa daamir kan kore waa xarakaysan yahay taainka waa saakinsan yahay thalidka waa xarakaysan yahay saas waa ficilka mudaaric yadmuru ana saas waay an yakuuna macmuuluhaa an yataqadam mansuubuha calayha khaamiska waxa weeyaan an yakuuna bayna macmuuliha wa baynaha maa yarbituha oo wasfigaas wax isku xera in la helo waay marka hadda shuruudi qaar kamida ah uu kuu sheegay inta kalena waa sheegi doonaa wa sawquhaa dhalaalinteeda min laasimin ayaa laga dhalaaliyey lixaadirin laasimkoo lixaadirin mid joogo uu leeyahay mithaalkiisi ka daahir qalbi jamiila daahiri waay hadda waxaan ka dhignay sawqadaas mubtadaan ka dhignay jaari majruurkana khabaraan ka dhignay axad almacaani fii icraabi hada albeyt ay ka qayb tahay ayib si kalena waa loo craabi karaa oo haddii la yidhaahdo wasawquhaa dhalaalinteeda min laasimin laga dhalaaliyo haddii la yidhaahdo oo markaa jumladii lasii kiciyo waxa waaye waa banaan tahay laakiin sida ugu sahlan wasawquhaa waajibun min laasimin in la yidhaahdo yay ku fiican tahay min laasim in laga dhalaaliyo ayib wacamalu smi faacili mucadaa laha cala alxadi aladii qad xudaa wa camalu smi اlfaacili wa camalu smi faacil mucada ficilka la gudbiyey isimkiifisa faacil camalkiisa lahaa iyaduu u sugnaaday cala alxadi buuna ugu sugnaaday shuruudi aladii xadkoo qad xuda loo xadeeyey wuxuu leeyahay ismu lfaacili oo ficil mutacadi laga keenay markuu camalfalaa shuruudii loo shardinay yaa tana loo shardiya wa camalu smi faacili ficilka oo la gudbiyey isimkiisa faacil camalkiisi lahaa yahbutu laha lisifati اlmushabaha yuu u sugnaada laakiin cala alxad aladii qad xuda xadkii aan ugu xadayno shuruudii aan isimka faacil markuu camalfal aan u dhignay oo asaas ay u ahayd an yakuuna bimacsalin can maadihi wa an yactamida calaa shayin qablahu kaistifhaamin aw sifatin aw isnaadin aw gayri dalika shuruudii oo laga lahaa waa loo baahan yahay hadda markaad tiraa zaydun xasanulwajhi xasankaas wuxuu wejhigu u camalfali karaa zaydkaas oo ah eh, mubtadaa marka iyada musnad ay noqonaysaa tan anagana aan soo niri waxa waaye waliya istifhaaman aw xarfa nidaa aw nafyan aw jaasifatan aw musnada aan soo niri musnada marka shuruudii isimkii faacil loogaga baahnay waa imaanay oo xasanan wixii loo shardinayo waxaa weyaan wixii daarib loo shardinay oo kale marka inay istifhaam ka hormaro inay mubtada ka hormaro inuu nafyi ka hormaro ilى gayri dalika ayb wasabqu maa tacmalu fiihi mujtanab wa kownuhu daa sababiyati wajab shuruudiiday qeyb ka tahay tanni wa sabqu maa tacmalu waxay ku camal falaysa inuu hormaro fiihi wa sabqu maa tacmalu fiihi waxay ku camalfali inuu hormaro mujtanabun waa laga fogaadaa wa kownuhu ahaanshadiisoo daa sababiyatin ou ahaadane wajaba waa waajibay min shuruudi camali sifa mushabaha waxaa weeyaan an laa yataqadama calayha mansuubuhaa oo hadda hadaa tiraa zaydun xasanu alwajha hadaa tirahdid waa banaan tahay sida noo imaa doontee wajhigaas waxaa noo imaan doonta mansuubun bitashbiih bilmafcuuli bihi ama mafcuulu bihi yaaba la yiraahdaa marka asoo mafcuulu bihigaas ah oo saas u dambeeya lama hormari karo oo lama dhihi karo zaydun alwajha xasanun lianna waxaa lagu leeyahay sifa mushabaha farcun can farcin waaye lianna camala ismi اlfaacili farcun can camali farcun can اlficli can camali اlficli isimka faacil inuu camalkii ficilka qabto wuxuu ka yimid ficilkuu farc ka yahay ayadana isim faacilay farac ka sii tahay farcu lfarci weeyaan marka waa waxa leey shayga kulamaa uu yabtacid can aslihi ficilkii asalka ahay oo camalka asalku ahay waa laga fogaaday marka waxay noqotay farcu lfarci maadaama ay noqotay yaa waxaa laleeyahay waxaa weeyaan ma la ogolaanayo in mafcuulkeeda uu ka hormaro waa la dimarna liannaha tadcufu biibticaadiha can alcaamil اlasli wahwa alficlu markaasaa layihi wasabqu maa isim hormaritaankiisa tacmalu fiihi asiga ay ku camalfalayso inuu hormaraahu mujtanabun waa laga fogaaday wa kownuhu ahaanshadiisa daa sababiyatin ou ahaado mid oo cilaaqa lale sifadine wajaba waa waajibay saas waay haddaad tiraahd zaydun xasanun wajhuhu haddaad tiraahdi fiiri markaan sifadiio xasankii ah iyo macmuulkeediio wejiga ah cilaaqaa ka dhexaysa wax isku xiraa waa damiirka wejiga ku jira hadii laakiin la dhihi lahay zaydun xasanun wajhun hadii la yidhaahdo fiiri wajhun intuu ka socdaa markaas laysa hunaaka bima yarbituhu maa yarbituhu bimaa qablahu ajnabiyay ka noqonaysaa ajnabigaasaa la diidaa marka waxaa wey calaaqa ka jirto haddii la zaydun xasanun camran eesh hada macnaha zaydun zayd xasan waa wanaagsan camranaa wanaagsan macnaheed maxaa laakiin waxa weeyaan isimka macmuulka ayada ka dambeeya iyo ayada midkay sifada u tahay cilaaqi inuu ka dhexaysaa la rabaa haddaa tiraa zaydun xasanu wajhu waxaa weyaan ninka iyo wejigiisa calaaqa ka dhexeeya calaaqa jusiya weeyaan marka waxa waaye waa la ogolyahay calaaqadaas inay jirto marka shuruudeedii intaasuu kaaga dhaafay camalkeedu kuu bilaabaya markaan farfac bihaa wansib wajura maca al waduuna al masxuuba al wama tasal bha mضاaفا أو مجردا ولا تجرر بها مع السمن من الخلاء ومن إضاaفة لتاaلها وما لم يخل فهو بالجواaز وsما طيب intan cمل فlkeedi waa wuxuu ku leeyahay فرفع بhaa god فرفع بhaa ayadii wax ku god فرفع الاسم god بها بصفة المشبهة فرفع أي الاسم الذي أي الاسم الواقع بعدها irfachu biha biha biha bisifati mushabah farfac isimkii god biha bisifa mushabaha ku god wansib wansib biha wa iyada ku nasbi wa biha ida ku jar maca alxaal ay tahay iyo wa duuna alxaal ay tahay sifa mushabaha laba xaala lagaaga dhigay waxaa banaan waxa ka dambeeya inuu godnaado ama uu kordhignaado ama uu macnaha eh, hoos dhignaado ayadoo sifadii al ku jiro zaydun alxasan hadii lida ala ku jiro marka alxasan alwajhu alxasan alwajha alxasan اlwajhi al ayadoo ku jirto ku god ku nasbi ku hoos dhig wa duuna al hadana qaado farfac bihaa wansib wajura duuna al xaal ay tahay al ayadoon wadan zaydun xasanu wajhuhu زaيد xasن الwجه زaيد xasن الwجهi ir aydoon al wadanin yaad isimku ku goday waana ku nasbisay waana waana ku hoos dhigtay hadana alaad gelisay saddexdii baad siisay marka farfac bihaa idin ku god wansib ku nasbi wajura ku hoos dhig maca xalxa xaal ay tahay masxuuba al hadana markaas ayadoo al wadato masxuuba mid alwata ku hoos dhig kuna god ku kordhig wa duuna al ayadoo ah al ayadoon wadanin haddana masxuuba al ku kordhig kuna god waa kaas yani cawaamishio isdaba gasha musanifka suu u wax sahlan ma ah waxa weeyaan farfac bihaa al xaal ay tahay al wajrur bihaa maca al xaal ay tahay al wajura bihaa maca al xaal ay tahay al yacni iyadii oo al wadato mid al wato ku god ama ku nasbi ama eh, maxaan ku iraahdaa ku hoos dhig iyadoo oo maxaan ku iraahdaa al aan wadanin mid al wato ku god ku kordhig ku hoos dhig saas waay markaasuu yiri farfac biha wansib wajura maca alxaalayta waduuna al masxuuba al isim oo oo al fiiri alxasan hadaa tiraa alwajhi zaydun alxasan اlwajhi hadaa tiraa sifadii alay wadataa midka ay hadda ay hoos dhigatana alow wata alwajhigaas waay alwajhu alwajha alwajhi ayadoo alwadato mid al wata ku god ku kordhig hoos dhig ayadoon al wadanin mid alwato wato ku god ku kordhig hoos dhig sidaas waa intaas io wma اtasala bihaa wixii ayada la xariirsaday mudaafan xaaluu yahay mid loo idaafeeyey aw mujaradan xaaluu yahay mid laga dhartiray wuxuu ku leeyahay isimka ayda la xariiro alma wato laakiin isimkaas waxa loo sii idaafeey yaa al wato fiiriya waxaan joognay zaydun xasanu lwajhi isimka ka dambeeya al hadda isimkii xasan alma wato laakiin waxa weeyaan isimkii loo idaafay oo zaydun xasanu ibnuhu ama xasanulibni a la yidhi fiiri isimkii ayada loo idaafay isimkii ku sii xigay yaa al wato xasanu wajhi libni aan dhaha awalkii hore wejhiga ayada la xariira al wada jiray hadda isimkii oo ayada la xariir almuwate laakiin isimkaasa waxaa loo idaafeeyey mid alwato ayaa loo idaafeeyey ayadana waa banaan tahay aw mujaradan ama waxa weeyaan midka ayada la xariira almawato midkaas ayada la xariira midkii loo sii idaafeyne almawato oo waxa weeyaan zaydun xasanu wajhi wajhi ibnin oo kale waa ayadii almawada macnaha isimkii wejiga almawato midkii loo idaafayna almawato suwar oo waxaa jira oo mamnuuc ahaan doonta laakiin ulajeedada hadeertaanaan rabaa inaan ku fahamsiyo markaasuu ku yiri walaa tajrur bihaa ha ku jarin maca alxaal ay tahay suman isman ha ku jarin isimkoo khalaa min alka khaali noqday iyo wa min idaafatin litaaliha midka ayada midka loo idaafay midka loo sii idaafay al haduu wadin ha samaynin wamaa lam yakhlu waxaan arintaas khaali ka ahayne huwa asiga wusima biljawaazi banaanaasha lagu sifeeyey wuxuu ku leeyahay xaalooyinka hadda la keenay markaad fiirisid waxa weeyaan waxaa imaanayso laba iyo toban xaalo yayna ka marnaanayn ayada fiiri inay inuu macmuulkii al wato sifadii alay wadataa macmuulkeedina alu wataa oo alxasani lwajhi baa la yidhi kow midda kale ayadii al ma wadato macmuulkeedina alu wataa zaydun xasanu lwajhi tii hore alxasan ay ahayd taas waxa weeyaan waa laba xaalo xaalada labaad an yakuuna mudaafan lima fiihi al ayada alay wadataa isimka la xariira al ma watee isimkaas isimka lasii xariira al wato zaydun alxasanu wajhi labi alayri marka fiiri ayada al bay wadataa isimka ka dambeeya al ma laakiin isimka kusii xariira alwato waxaa laba e ayadii alma wadato isimkii la xariira alma wato isimkii kusii xiga alwata zaydun xasanu wajhi labi aa laleeyahay afar xaalo waa meeshaas xaalada saddexaad ayadaa macnaha mudaaf waxaa weyaan damiira loo idaafay ayadii waxa weeyaan mudaaf ilaa damiiri mawsuuf midka la sifaynayo damiirkiisa yaa loo idaafay waxaad leedahay marartu birajuli alxasani wajhuhu fiiriya isimki oo labaad ayadii waxay wadataa albay wadataa isimkii ku xigay alma watee laakiin waxaa loo idaafay damiir u laabanayo mawsuufkeeda u laabanayo oo rajulkii ah isla suuradaas ayadii gey almuhim waxaa weeyaan laba iyo toban suuro ayada iyo macmuulaadkeeda yaa ka soo baxay laba iyo toban suuro markii la suuraysta kama marnaanayso waxayna ku imaanay oo asal waa ayadoo al wadato alxasani laleeyahay iyo ayadoo aan al ee laleeyahay xasan keligeed laleeyahay iyo macmuulkiisiyo kiiba laba xaalo uu noqon karo inuu al asiga wato inuu maran yahay in mid al wata loosii idaafay inuu ka maran yahay inuu damiir mid wata loo idaafeey inuu ka maran yahay intaas laba iyo toban markay noqoto laba iyo tobankii yaa waxaa la geynaa markaan awjuhu licraabti oo rafcadii iyo nasbadii iyo jaradii markii beyna macmuuliha wa bayna sifa laba iyo toban suura laga keeno yaa haddana macmuulkeedii yaa waxaa weya saddexdii icraaba la siinaya laba iyo toban haddii lagu dhufto saddex oo rafcadii iyo nasbadii iyo jarki ah lix iyo soddon ay isku noqonayaan inta la suurayso kale khalad iyo sawaab wixii ahaataba intaas kama barnaa laley sifadan intaas markay noqoto kulli suwar marka ma wada banaanaan karaan waxa weeyaan intaas laba iyo soddona ka banaan afar suurana mamnuucay noqonaysaa afarta mamnuucda ah waa afarta uu ku yiri walaa tajrur bihaa maca suman min alkhalaa wa min idaafati litaaliha afarti suura meesoo ku ishaaray wuxuu ku yiri walaa tajrur bihaa sifadii ku jarin maca al ay tahay suman ismi ha ku jarin khalaa min alka khaali noqday fiiri hadda alxasan ayadii sifaa ku jiro ayib ayadoo sifadii ay al ku jiro isim ka dambeeyo oon al ku jirin hoos dhigan oo ha dhihin zaydun alxasanu wajhin ha dhihin fiiri markaan liannahu ayadi alaa ku jiro isimkii macmuulka u ahayna al wuu ka maran yahay mamnuuc waa suuradaas ku faham liafarta ayib lianna waxay noqonaysaa mudaafkii oo al la geliyey mudaafu ilayhigana al uu ka maqan yahay annagana waxaan soo niriyey wa waslu al bida lmudaafi muktafar in wasilat bthaani kaljacdi shacar aljacdi ashacar fiiri mudaafka hadduu wasfi yahay oo mudaafu ilayhiga tacriif takhsiis uusan ka qaadanaynin in la idaafeeyo asoo al ku jirtaa banaanaanir laakiin bishardi kan asiga loo idaafay inaan al inay ku jirto haddii la waayana midkaas midka kusii xigo inay al ku jirto marka hadda fiiri alxasani mudaafkii alaa ku jirto waa wasfi midka loo idaafay wejigeena al ma wato marka labadaas iskuma idaafey karti laakiin waxaad dhihi kartaa alxasani wajhan nasbadi waa la ogolyahay ama alxasani wajhun wajhuhu waa dhihi kartaa laakiin asigoo macmuulkii al uu ka maran yahay sifadina al ay ku jirto lagaama ogolo walaa tajrur biha ha ku jarin sifadii maca al xaal ay tahay suman ismi ha ku jarin oo macmuul ha uga dhigin khalaa min alka khaali noqday oo alxasanu wajhin ha dhihin iyo wa min idaafatin khaali ka noqday oo litaaliha midda ayada isimka macmuulka ah macmuulkaas midka kusii xiga haduusan al wadanin asna ha yeelin markaasuu ri wamaa lam yakhlu wixii arintaas khaali aanan ka ahayn fa huwa wusima biljawaazi haddii macmuulkeeda dambe al uusan khaali ka ahayn ashi al ku jirto sifadii al ku jirto ama ay ku jirin haddii macmuulkeeda al ou ku jiro ama macmuulkeeda midka la sirica al ay ku jirto waa la idaafay karaa wamaa lam yakhlu macmuulkii aanan khaali ka ahayn yacni min al aan khaali ka ahayn fa huwa wusima waxaa lagu calaamay biljawaazi marka afar suuro waa layihi afarti suuro suurada hore waxaa weeyaan jaru macmuuli mudaafi ilaa damiiri اlmawsuuf fiiri hadaa tiri zaydu alxasanu wajhihi hadaa tiraahdeed mamnuuc waay liannahu waxaa weeyaan sifadii alxasana alay ku jirto wejigana waxaa loo idaafay damiir yarjicu ila lmawsuuf almalaha mamnuuc waa xaaladaas xaalada labaad waxaa kamid eh jaru lmacmuuli mudaafi ilaa maa udiifa ilaa damiir lmawsuuf waxaa tiri alxasanu wajhi ghulaamihi xasan alaa ku jirto waxaa loo idaafeeyey macmuul oo wajhi ah al kuma jirto wejiga waxaa loo sii idaafeeyey isim loo idaafeeyey damiir u laabanay mawsuufkii oo ghulaamihida waay mamnuuc waay liannahu almawato thaalidka waxa waaye jaru lmacmuuli lmudaafi ila lmujaradi min al duuna alidaafa waxa weeyaan macmuulkii wejiga ahay baa la idaafeeyey isim al io damiir aan wadinina loo idaafeey waxaa tiri zaydun alxasanu wajhi abin fiiri al ay xasan ku jira wejkii oo macmuulka al kuma jirto midka loosu idaafiya abin al kuma jirta mamnuuc waa alraabicu waxaa weeyaan jaru lmacmuuli mujaradi min al walidaafa sifadii ala ku jirto macmuulkiisina al iyo idaafa midna maba lahaba zaydun alxasanu wajhin aa tiri almuhim musanifkana waxaa weeyaan waa midu ku yiriya hadday ayada al wadato isim al aan wadanin haw idaafaynin laakiin isimkaas haddii midka raacsan al u wato oo alxasanu wajhil abi uu yahay waa la ogol yahay yacni waxaa la rabaa ayada al haday gasho sifada al hadday gasho macmuulkeeda al ha gasho haddii la waayo macmuulkeeda midka loo idaafay al ha gasho haddii la ma banaano waay ayadoo al ku jirto oo kii loo macmuulkiina al uusan wadanin sidaasay noqonaysaa marka xaalada aan banaanayn walaa tajrur ha ku jarin bihaa bisifati maca al ay tahay iyadoo al xasan al wadato suman ismi ku jarin khalaa min alka khaali noqda alxasanu wajhin ha dhihin io min idaafatin khaali ka litaaliha midan ayada al hadday wadanin midka loo idaafay al hadowsa wadin ha laakin hadii midka loo idaafay macmuulka al oo wata waa la ogolyahay alxasana tiri wejgii al ma gelinin laakiin wejigii ka dambeeyaad al gelisay oo wejhi abi a tiri waa la ogolyahay lam yakhlu macmuulkii al aan ka khaali ahayn fa fahuwa macmuulkaas wusima biljawaazi suuradaas hadii macmuulkii al oo wato sifada hore ama alhawadatu alxasan hala yihaahdo ama xasanin hala yihaahdo haddii macmuulka al o wato ama macmuulka midka loo idaafeey al o wato waa banaan yahay marka suwaratiyo dhanbaa kuu soo baxayso sidaas weeyaan wax sii dhib badan maaha qofkii haddii sharaxa iyo iyo amhilada isku fiiriyo waxaadun kala ilaalisaa baa lagu yiri sifatu lmushabaha mar hadday al wadato waxa ka dambeeya al inay wataana la rabaa haddii waxa ka dambeeya al ay wadanin waxa kusii xiga al inay wataan haddii laga waayo ma banaano inta kaleo kasoo hartay sida rabta ugidgidi waa banaan tahay intaasun baa loola jeeda atacajubu tacajubkii baabkiisi aan inta ka galayna haddani tacajub la yaab weeyaan markaasuu musanifku wuxuu iri biafcal ntiq bacda ma tacajuba aw ji biafcil qabla majruurin biba watilwa afcala sibanahu kamaa awfaa khaliilayna waasdiq bihima waxadfa maa minhu tacajabta stabix in kaana cinda alxadfi macnaahu yadix wa fii kila alficlayni qidman lazima mancu tasarufin bixukmin xutima wasuqhumaa min dii halaaثin surifa qaabili fadlin tama gayri di intifa wagayri dii wasfin yudaahi ashhala wagayri saalikin sabiila fucila waashdida washadahu shibhu maa yakhlufu ma bacda shuruuطi cadima wmasdaru اlcaadimi bacdu yantasib wbacda afcil jaruhu bilbaa yajib wbالnuduuri xkum lgayri ma dukir wlaa taqis calى اladii minhu uhir wficlu hada اlbaabi lan yuqadama macmuluhu wawaslahu bih اlzama wfasluhu bdarfin aw bxarfi jar mustacmalu wاlkhulfu fi daka اstaqar intana waxaan ka gelaynaa tacajub tacajub waxa weeyaan siyaaq badan ou leeyahay laakiin ka ka qaacida ama ka eh, adawaad macruufa litacajub labadan ficil waa afcala iyo afcil labadaas weeyaan marka tacajubka waxaa la yidhaahdaa maa yadra'u cala annafsi min min shayin yakhfaa calayhi sababuha naftaada waxaa ku soo dhacay wax lala yaabo sababtiisana ay kaa qarsoon tahay yaabitaanka waxaa keenay sababtiisaa kaa qarsoon yacni qofka naftiisa wixii la soo dirsoomay oo wax lala yaabaa waxaa loola yaabayna likhafaai sababihi walidaalika waxaa la yidhahdaa idaa curifa asababu batala alcajabu yaa la leeyahay sababta haddii la ogaado Eh, waxaa weeyaan cajabkiisa eh, cajabkii waxaa weyaan wuu zuulaya ayb marka musanifku wuxuu ku leeyahay eh, intiq ku dhawaaq biafcala wasankaas oo ficilkaas afcala ku dhawaaq bacda maa lafdi maa gadaashiisa afcala la keen tacajuban liajli tacajubin la yaab daawgeed aw ji la imaw biafcil la imaw qabla majruurin biba mid jaa oo ba lagu jira hortiis e, la imaw marka musanif wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo ina litacajubi siiqatayni saas inuu ku yidhaahdo waxa waye labada siiqa waxa laga hadlay taas way ayb labada siiqa waa maxay afcala oo maa ay ka horeyso maa afcala laleeyahay iyo afcil oo ay ka dambayso isim oo majruur bilba intaasaa waxaa la yihahdaa tacajubka adawaadka rasmiga oo qiyaasiga oo loo yaqaano intaas weeyaan ayb hadda fiil haddaad tiraahdeed subxaana allah markii wax aada la yaabtid subxaana allahi aad leeda tacajub waay lilaahi daruhu farisa nin oo macnaha dagaalyahan ahaad aragtay lilaahi daruhu farisan tacajub laakiin qawaacid maaha waa alfaad carabta tacajub u adeegsatay tuxtafad aw yuxfadu biha tuxfadu walaa tuqaasu calayha laakiin kuwana afcaasha rasmiga kuwa wandiq ku dhawaaq biafcala afcala ku dhawaaq bacda maa lafdigaas maada ee gadaashiisa tacajuban liajli tacajubinna ugu dhawaaq marka ha israacsiin bacda maa tacajuban ma aha maadi waa lafdiga keligiisa loo jeeda tacajuban mafcuul liajlihi waa ow ji laimaw biafcil laimaw qabla majruurin bibaa mid oo ba lagu jaray hortiisa haddaa tiraa asmic bihim fiiri asmicdi waa afcil waxay ka horeysaa isim majruur bilbaa oo bihimtaas ah ayadaa horeyso qabla majruurin bibaa bimacnaa midka bacda lagu jaraa wuu ka dambeeya saas marka afcaashan ayada ah waa laysku murunsan yahay afcala ficilkan asiga ah ma ma waxaa waayaana laleeyahay isim miya mase ficil waay alqowl الraajix aladi calayhi اljumhuur ficilka tacajubka magaciiso wataa ficil weeyaan isim ma ah qolaa waxay leeyihiin ma ahane isim waaye lijawaazi taskhiirihi maa uxaysinahu taskhiirkana waxaa weyaan min calaamaati alasmaa yuu kamid yahay qolaa saas qabaan laakiin qowl yar oo eh, aan ghayru macmuul ah waay afcil inay ficil tahay layskuma khilaafsana ijmaacan laakiin waxaa laysku khilaafsan yahay afcaladaas ficil maadi inay tahay waaba loo jeedaa laakiin afcil ficil amar miya mase ficil maadiyo jaa calaa suurati ficli amar ku yimid weeyaan labadaba waa la yiri laakiin qowlka mashhuurka ah afcil naftigeeda waa in jaaءad calىa siiqati afcil oo ficil amar laakinahu waxa weyaan le ficil maadigiisay tahay ficil maadi waay laakiin calىa suurati amrin ou ku yimiday marka waxaad leedahay wa afcil maxaa ficil badnaysiiyey samay ma ah hadda fiiri asmic bihim maxaa maqal badnaysiiyey aan leeyahay laakiin asmic bihim asmic maqal ma ah ficil amar saas ma ah maa absarahu wamaa asmacahu maxaa arag badnaysiiyey fiir ficilkii maadi nafsan macnay xibaarsantahay afcil marka labadaasaa saase midda kale waxaa laysku khilaafay maadan tacajubiyada oo afcala ka horeyso maxay tahay waxa weyaan qolo waxay leeyihiin waa mubtada oo maa oo ismiya oo taama ah weeyaan ficilka ka dambeeya maca mafcuulkiisa khabar u ah qolana waxay leyihin maahina waa macrifa naaqisa ahoo bimacna ladii jumladan axsanane sila weyaan waa waa qarsan yahay oo shay un cadiim yaa khabar u ah ama waa nakira taamaa ama waa nakira naaqisa intaba waa la yidhi dhib ma maadaas muhim nafi ma aha maa naafiya ma ah waxa weeyaan waa maa oo mubtadaa ama mawsuula ka dhig oo aladii axsana zaydan shayun cadiim ay tahay ama waxa weyaan maadi mubtada ka dhig axsana zayd khabar uga dhig oo sidaabayba noqonaysaa sida loo badan yahayna ina taam laga dhiga lianna tamaam alkalaam biduuni taqdiir awlaa min taqdiiri maxduuf sida la ogyahay waa markaasuu wuxuu ku yihi musanifka wantiq ku dhawaaq biafcala lafdigaas afcalaa ku dhawaaq bacda maa maa gadaasheeda maa axsana maa asmaca maa absara dheh laakiin bacda maa tacajuban ula dhawaaq tacajub daraadi waxaad la yaabto saasuu adeegso aw ji la imaaw biafcil lafdigaas wasniga afcil la imaaw qabla majruurin bibaa mid ba lagu jari ka hortiisa afcil bihim afcil bizaydin aada leedahay ayib marka waaba la sheegay fiiri kii afcil gadaashiisa dhacay majruur inuu yahay waa la sheegay kii afcala gadaashiis dhacay maxaa la samayna waa kana wansibana wansibana nasbi oo nasbi tilwa afcala afcala midka la xariirana nasbi insibanahu nasbi ka qawlika weeyaano maa awfaa khaliilayna labadeenna waday maxaa ka oofin wanaag badan aada leedahay marka waxaa weeyaan musanifku wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo labadan laba ficil waaye tacajubaa loo adeegsadaa afcalana maa a laga hormarinaa afcilna faacil majruur bilbaa laga dibmarinaa midkan afcalene mafcuulu bihi ala keenaa faacilkiisa aan la sheegi karin min almawaadici alatii yajibu istitaaru lfaacili wujuuban ficlu tacajuba ka mid eh. maa axsana zaydan haddaad tirahdid wlfaacil axsana ficilkaas ficil maadi mabniyun cala alfatxi walfaacilu damiir mustatir wujuuban taqdiiruhu waxaad leedahay huwa alcaaid ilaa ma zaydana mafcuulu bihi aw mushabahun bilmafcuulu bihi marka wuxuu ku leeyahay labadii labadii wasan midna maa bacdigiisa mansuubow noqonaa oo maa axsana zaydan maa akrama camran aada leedahay midna maa bacdigeeda majruur noqonaa asmic biزaydi axsin bihi aada leedahay asigana wansibana nasbi isimkii oo tilwa afcala afcala tilwigeeda midka raacsan nasbi insibanahu nasbi ka qowlika weeyaano maa awfaa khaliilaynaa hadda khaliilaynaa waa mansuub liannahu tahniya waay khaliil khaliilayn khaliilayni ayb marka naadaas mudaafu ilayhi waaye khaliilayni na lanaa bay ahayd laamti takfiifa loo xadfay nuuntii oo khaliilayni ku jirtayne waxaa loo xadfay lilidaafa marka khaliilay mafcuulu bihi mansuub ilya liannahu muhana khaliilay mudaaf na mudaafu ilayh mamnuuc al sukni fi maxali jarin ayaad leedahay wa asdiq bihimaa run sheegid badanaa haddii ficil amar ahaan lahay waxaa la dhihi lahay wa asdiq marka taas waxa weeyaan ficilkii waa lagu tacriifiyey oo ficli tacajubka ahay siيaqtiisiyaa lagu sheegay intay ka koobantaho laba siiqa ah faacilka oo oo labadaas ficil galayo wuxuu yahay lagu sheegay marka hadda fiiri asdiq markaad leedahay ninkii dhahay waa ficil amar ninka dhahay asdiq ficil amar mabni cala sukuun waxba uma baahno laakiin ninkii ficil maadi dhahaya asdiq ficil maadi mabniyu cala sukuun limushaabahatihi lisuurati ficli mr unbaa laleeyahay laakiin ficil maadi weeyaan bihimtaas albaaw xarfu jari zaaid saasay noqonaysaa bihimtaas waa faacilki macnaha mafcuulkii aan dhaha faacilkii waa damiir oo mustatir ah marka bihimti waxa weeyaan albaaw xarfu jar zaaid wاdamiir hum mabniyun cala الsukuuni fi maxali nasbi mafcuulu bihi asdiq sidaasay noqonaysa mafcuulkiisii oo xaraf jaar lagu jaaray waa sidii faacilkii wakafaa billaahi fiiri wakafa allaahu saasay ahayd bacdiyaa la geli faacilkii lafdiga waa laga jaray kanna waxaa waye mafcuulkiisii oo xaraf jaar oo zaa'id lagu jaray weeyaan وxadف maa minhu tacajab tاstabix in kaana cinda اlxadfi macnaahu yadix wastabix banayso xadfa maa isim inaad xadaftid tacajabta minhu aada la yaabtay in kaana macnaahu macnihiisa haddii uu yahay yadixu kii cadaanay cinda alxadfi isimka almutacajabu minhu in layska gooyaa banaan goorma waaye haddii macnihiisa meesha laga fahmi karo sidaasuu ku leeyahay ayib hadda fiiri haddii aad tiraahdid haddii aad tiraahdid maa axsana zayda wamaa kaana asbarahu cala alxarbi yaad leedahay marka waxaa lagala jeedaa mutacajab minhuga isimkii mansuubka ahay oo hadda khaliileyna oo kale ahay iyo isimkii ba'da ku jarnaay in la gooyo waa banaan tahay laakiin in dalla calayhi daliil oo in kaana macnaahu cinda alxadfi yadix hadda fiiri qowlullaahi tacaala asmic bihim wa absir asmic bihim mafcuulkiisi waa jooga laakiin waa absir aw asalkii luqa ahaan waxay ku ahayd asmic bihim wa absir bihim bihimti waa la gooy oo dambo lidalaalati aladii qablahu calayha kii ka horeeya baa tusinay waa banaan tahay waa la xadfi karaa waxaa kamid ah baa layidhi mithaalkiisa qowl shaaciri araa uma camrin damcuhaa qad taxadaraa bukaءa calىa amri wmaa kaana asbaraa asbara ficilka keligiis mafcuulkiisi aaw asbarahaa buu ahaa laakiin maadaamu cumu camrin ay soo hormartay yaa banaanaatay in laga xadfo lidalaalati maa qablahu calayh araa uma camrin baan arkaa damcuhaa xaal qad taxadara uu macnaha daatay bukaaan ala amrin ayadoo u oynayso camr u oynayso ma kaana asbara maxaa sabar badnaysay maa kaana asbarahaa sidaasay ahayd marka waa banaan tahay in midkaas hore midka dambe uu tusiyo wa xadfa wastabix banayso xadfa maa isim in la xadfo tacajabta minhu aada la yaabtay isimkii mafcuulkii bacda afcala ahay ama majruurkii bacda afcil ahay in la gooyo waa banaan tahay goorma waaye in kaana hadii uu yahay macnaahu isimkaas la xadfaya yadixu kii cadaanay cinda alxadfi markii la gooy haddii macnihiisa uu meesha ka muuqanayo in layska gooyaa banaan takfiifan lilafdi sidaas waay waxaa laga yihi qowl shaaciriga kamid eh, fadalika in yalqa lmaniyata yalqaha xamiida wain ystabni yowma faajdirii waxaa laleeyahay hadda waxaa la gooyey wuxuu ihi fadalika midkaas in yalqa almaniyata hadduu la kulmo yalqaha wuu la kulmaa xamiidan xaalu yahay maxmuudan mid la mahadi wa in yastagni yowman hadduu ka kaaftoomo u aadinne fa ajdir maxaa ku owleysaysay maxaa macnaha maxaa kaga owlanimo badan fa ajdir bihi bay ahayd ficil lamid ah hadda lama sheegin laakiin min siyaaqi alkalaam aa laga fahmayaa baa marka taa waxa weeyaan in labadii oo dhan la xadfi karo haddii daliil ou tusiya bay u tahay markaasuu musanif wuxuu ku yidhi wa fii kila ficlayni qidma lazima mancu tasarufi bixukmin xutimaa wa lazima waxaa laasimay fii kila lficlayni labada ficil dhammaantooda qidman hori waxaa laasimay mancu tasarufin tasarufkooda in la diido bixukmin lagu diido xukmoo xukutima la waajibiyey wuxuu ku leeyahay musanifka eh, labadan ficil oo afcala iyo afcil ah waxa weeyaan waa asmaada afcaasha jaamidaday ka mid tahay walidaalika yay qolo waxay yiraahdeen waa isim waxay u yiraahdeenba waay waxay haduu ficil ahaan lahay waa tasarufi lahayeen marka wuxuu ku leeyahay wa fii kila lficlayni qidman lazima wa lazima waxaa laasimay fii kila lficlayni labada ficil qidman hori mancu tasarufin in tasarufkooda la diido bixukmina lagu diido xukmigoo xutima la waajibiyey ficilka marka macnaha lama lama afcalana lagama bedeli karo afcilna lagama bedeli karo wasankaasay ku imaanayaan mudaaric laga keeni maayo eh, masdar laga keeni maayo eh, maba si kaloo ayaga labadoodaasaa loo isticmaalaya waxa uu leeyahay musanifka wa hada mima laa khilaafa fiih yani way isku wada waafaqsan yihin kulligeed ayb markaasuu yiri wasuqhumaa min dii halaaثin surifaa qaabili fadli tama gayri intifaa wgayri dii waصfin yudaahi ashhala wgayri saalikin sabiila fucila intaana shuruudiisii waay ficla tacajub shuruud ou leeyahay ko wasuqhu maa dhalaali min dii halaaثin ficil oo sadex sadex le ka dhalaali ficil hulaaثi waay min dii halaaثin ficil sadex oo saaxibi ka dhalaali rubaaci kama timaado khumaasi kama timaado sudaasina iskaba dhaaf ko shardi waay ficilkoo surifa haddana la tasriifiyey ficilka oo ficla tacajub laga soo qaadanayo asalkiisa ficil mutasarif inuu ahaado waa oo leysa iyo nicma iyo casaa iyo bisa inuusan ahayn ha iskaaga qarsoomin ayada waxaa loo shardiyay inay macnaha tasarufin laakiin ficilka laga soo qaadanayo ficil mutasarif inuu yaha la rabaa ayib waxaa la rabaa qaabili fadlin kala sarayn inuu aqbali karo oo waxa weeyaan ficil inuu aqbali karo in laba shay in la kala dhexgeliyo midkood la fadlaya midna la hoos marinayo laakiin waxaa la diidaya in macnaha uu ahaado sida mowdki iyo halaag iyo faniya iyo maa ahlakahu wamaa amwaatahu wamaa afnaahu lama dhahay lianna waxaa lagu leeyahay mowt dhimasho leh waay si lagu kala fadila ma laha qaabili fadlin tama haddana ficil taam inuu yahay oo nawaaqistii aan soo sheegnay oo kaani akhawaadkeed uusan ahayn gayri di intifaa haddana inuusan nafyi gelin ficil oo nafyi ah ficilka hadduu rabana taam ha noqdo laakiin ficil nafyi inuusan ahayn laysa mid wasfi u saaxib eh inuusan ahayn waصfigoo yudaahi ashala ficilka oo afcala tacajub laga soo qaadanayo waa inuu isimkiisa faacil afcal ku imaanaynin wa gayra saalikin waa inuusan qaadin sabiila fucila fucila sabiilkeedana waa inuusan oo ficil majhuul loo dhisay inuusan ahayn intaasaa u shardi ah musanifka sideed shardi miya mase toddoba shardi yuu isku daba xiray markaasuu yidhi intaasaa u shardi ah inuu ficilka thulaathi ahaada la rabaa aan iri wasuqhumaa min dii thalaathin marka daxraja iyo inalaqa istakhraja laga dhisi maayo maa daxrajahu lama dhahay wamaa anطalaqahu lama dhahay ko an yakuuna mutasarifan alyidhi waxaa weeyaan ficilka jaamidka ah nicmo oo kale ma maba laga keeni kara lannahu ancama haddaad tidhaahdid taas nacima maka imaan nicma kama imaanin maa abasahu ma maa casaahu lama dhahay an yakuuna macnaahu qaabila lilmufaawada lilmufaadala kala tagsiin inay fadli oo wax la kala kormari kara inay ahaadaan laakiin maata iyo faniya kuma jiraan uu leeya alraabicu an yakuuna taaman ficilka inuu taam yahay waay kaanay akhawaadkeed oo nawaasikh ah oo nawaaqis lama ogolo maa akwana zaydan qaa'iman lama dhahayo wain kaana alkuufiyuuna qad ajaazuuh khaamiska anlaa yakuuna manfiyan waxaa weeye ficilkii nafyi inuusan ahayn oo man tafaca maa caaja fulaanu bidawaa fiiri maa caaja maa caaja kuma intifaacin fulaanu bidawaa kuma intifaacin ficil nafyi ah lama gelinayo ficil tacajub ah. saadiska anlaa yakuuna alwasf minhu calaa afcala oo waxaa laleeyahay hadda afcaashii oo imaanaysay facila in dalat calaa alwaan sawida iyo xamira iyo safira iyo camiya iyo eh, maxaan ku irahdaa cawira iyo kulligood wasankooda afcalay ku imaanaysay oo marka sawida aswad yaa isimkeeda faacil u yahay xamira axmar cawira acwar xawila axwal camiya acma marka lama dhahayo maa acwarahu maa aswadahu maa axmarahu lama dhahayo liannahu waxaa isku darsamaya isimkii oo faacil iyo sifa mushabaha sidaa arintaasi labsiga u dhicin baaba loo diiday ayib sidaas oo kalena ficil oo mabni majhuul ah tan waa iska dheeraad leh oo mathala hadda duriba zaydun ayada hadirtaan duriba zaydun waxaanba soo niriyay iyadoo ficil majhuul ma adraba zaydan zayd maxaa la garaa cid badii lama dhahayo lannahu isimkii oo mafcuulkii iyo kii faacilkaa isku darsamaya shardigan dambe wax macno weyno hadda laga fahmo ma markaasuu ku yiri wasuqhumaa dhalaali labadii ficil oo afcala iyo afcilti min dii halaahin ficil saddex u saaxib oo hulaathi ka dhalaali ficilkoo surifa gadgadooma la gedgadoomiyey macnaa qaabil litasriif qaabila fadlin haddana kala kala fadilid aqbalay ficilkoo tama taamahoo naaqis aan ahayn ficilkoodii gayri di intifaai nafyina aanan uusan ku jirin iyo wa gayri dii wasfin ficilkaas wasfi waa inuusan u saaxib ahayn oo isimkiisa faacil yudaahi ashhala uusan ahayn iyo wa gayra saalikin mid raacay inuusan ahayn sabiila fucila ficil majhuul loo dhisay jidkeeda inuusan raacin washdida washadahu shibhuhumaa yaklufumaa bacda shuruudi cadima wamasdar lcaadimi bacdu yantasib wabacda afcil jaruhu bilbaa yajib wuxuu ku leeyahay washdid aw ashhada aw shibhuhumaa yakhlufu wuxuu ka bedel noqdaa maa ficil cadima bacda shuruudi waaye hadda waxaan ihi ficil oo thulaathi in wax laga dhiso haddaan rabna ficil oo rubaaci ah in tacajub aan gelino seen yeelaynaa waxaa lagu leeyahay ashtad ashtid iyo ashadda la imaaw iyo wixii shabaha markaas kaas ku gaar tacajubkoodii ficilkii shuruudda dhamaystira waay wa ashdid aw ashhadda aw shibhumaa yakhlufu waxuu ka khaliif noqdaahu badalaa maa ficil cadima bacda shuruudi waayey ayb hadda fiiri ficilkii daxraji rubaaci buu noqday tacajubaad rabtaa inaad ka dhigtid waxaad ku gaartaa ashada ku gaar maa ashada daxrajatahu dildiloonkiisa maxaa maxaa maxaa adeeg badnaysiiyey aada leedahay sida loo dildilay maxaa yaab leedahay fiiri marka ashadda yaad booski keentay asigaa hulaathi ah kow ama waxaad leedahay wa ashdid bidixrajatihi gadgadoonkiisa la yaab badana siduu macnaha uu la gadgadoomay wamaa ashada istikhraajahu wa ashdid biistikhraajihi wamaa aqbaxa cawarahu wa akhdix bicawarihi haakada shuruud wixii waayo o dhan washdad wa ashdid aw ashada aw shibhumaa shibhumaa waxaa waaye Eh, waxaa lamid eh, maa acdama eh, abaahu oo kale acdama waa lagu gaari karaa wa acdim bihi aada leedahay macnaha waa shibhumaa waay labadan ficil iyo wixii lamid ah yakhlufu wuxuu ka khaliif noqdaa maa ficil cadima bacda shuruudi waay markaasuu yiri wa masdaru lcaadimi ficilka waayay shuruudi yantasibu wow nasbisama bacdu gadaal wa bacda afcil wa jaruu jarkiisa bilbaai lagu jara bacda afcilna yajibu waa waajibaya markaasuu wuxuu ku leeyahay ficilkii oo in shuruudii tacajubka waaye markii bedelkiisa ashdad ashdid iyo ashada la keeno ow acdama o acdim la keeno ficilkii marka see lagu ogaana asiga marka inuu tacajubkii uu leeyahay asiga ha keenin laakiin masderkiisi ficilkii shuruudda waay masderkiisi waxaad keentaa booskii mafcuulu bihi mutacajib minhu booski keen haduu bacda afcal yahayna nasbi haduu bacda afcil yahayna badii lagu jiri kara ku dar markaan marka fiir hadirtaan nin baa la dildileeyey markaa sida loo dildileey aad la yaabtay maa maa daxrajatahu ma dhehaysid waxaad la imaanay maa ashadda aad tiri ayib ashadda markaa tiriyey ficilkii aad tacajubka ka rabtay masderkiisa la ima asiga hala imaan masderkiisa daxraja masderkiisa muxuu ah daxrajatan hadeertaana soo dhaafinay faclala faclalatan ay ku timaadaa zalzala zalzalatan sarhafa sarhafatan aanta soo dhaafnay masderkiisi la imaw markaan masderkii markaad la timaadid bacda ashadana nasbi oo maa ashada daxrajatahu dheh bacda afcilna hoos dhigo ma washdid bidaxrajatihi sidaasaad leedahay wa masdaru lcaadimi ficilka shuruuda waay masdarkiisa yantasibu wow kordhigmaa bacdu gadaashiisa ay bacda afcala waay wa jaruhu jarkiisa bacda afcil bilbaa lagu jarana yajibu waa waajibaya markaasuu musanif wuxuu ku yidhi wbinuduurixkum ligayri maa dukir walaa taqis cala aladii minhu uhir waxkum xukmi binuduuri naadirnima ku xukmi ligayri maa shay geyrkiisa dukira lasoo sheegay wixii shuruudda dhammaystirtane afcala iyo afcil ku sameey wixii shuruudda waayane ashdad ashdid iyo ashadda ku gaar wixii intaas aan kuu soo sheegay wixii khilaafo waxa waay naadir inuu yahay ku xukmi walaa taqis hana ku qiyaasanin cala aladii shaksigii uhira minhu laga soo guuriya haddii cid ku dhawaaqdo wixii shuruudii aan dhammaystiranin laga helo waxa weeyaan waxaas khaladkiisa ha ku raacin oo qiyaas ha samaynin laakiin yuxfadu walaa yuqaasu calayh waxkum xukmi binuduuri naadirnimo ligayri maa dukira waxaan kuu soo sheegay waxaan ahay naadirnimo ولا xukmi walaa taqis ha uu qiyaasanin cala aladii shaksigii uhira minhu laga soo guuriyey laakiin ixfadhu kamaa naqaltahu ayib marka waxaa laleeyahay waxaa carabti laga maqlay inay leeyihiin ficli tacajub inay ka dhiseen ficil aana hulaathi ahayn oo macnaha ikhtusira ficil ah oo khumaasi ah yaa waxaa laga maqlay maa akhsarahu maxaa gaabid badnaysiiyey inay yidhaahdeen fiiri ikhtasara oo khumaasi ah maa ashadda ikhtisaarahu in la yidhaahay ahayd markaasaa asiga laga dhisay waxay yidhaahdeen haddana laga maqlay maa axmaqahu maxaa doqonimad badnaysiiyey xamiqa fa huwa axmaq waa ficilkii wasankiisa afcalku imaanay inaan lagu dhisinay ahayd markaasaa ma axmaqahu la yiri markaasaa waxaa laleeyahay waxaasoo dhan looga qiyaasa qaada maayo waxaa lamid eh, maa acsaahu wa acsi bihi ay yidhaahdeen wa ficlu hada albaabi lan yuqadamaa macmuuluhu wa waslahu bihi ilzamaa wa ficlu hada albaabi baabkan lan yuqadama macmuuluhu macmuulkiisa lama hormarinaayo wa waslahu walzam laazim waslahu macmuulkii laazim wa waslahu bihi lzama a bimaa buu meesha igu qoray wa waslahu bimalzama saas ma ah wa waslahu bihi lzama waay wa ficlu hada albaabi baabkan asigaa ficilkiisa lan yuqadama macmuuluhu macmuulkiisa lama hormariyo oo maa axsana zaydan ay aheede hadhihin maa zaydan axsana hadhihinoo zaydkii oo macmuuli axsan haka hormarinin lan yuqadama macmuuluhu maxaan samaynaa walzam laazim waslahu macmuulka xariiritaankiisa oo bihi bilficli lala xariiriyo waxba dhexdooda ha gelinin axsana zaydan wa axsin bizaydin saas le dheh walzam laazim waslahu macmuulki xariirintaankiisoo bihi bilficli lala xariiriya laazim oo mathala maa axsana zaydan ayadoo ahayd hadhihin zaydan maa axsana oo zaydkiio la hormariyo sidaasoo kalena laa tajcal bayna alficli wa bayna almaa oo maa zaydan axsana hadhihin waa wax iska macquul oo waadixa wa lannahu ficilkan waa ficil jaamid ah غayru qaadirin calى الtaصarufi fi اlcamali fi ma qablahu haddii la arkana waxaa laleeyahay waxa weeyaan waa naadira lagu xukmina waa wax yar weeyaan waxaa laga maqlay baa layidhi cali bn abi aalib wallahu aclam bihubuutihi canhu inuu maray camaar ibni yaasir markii la cadaabay ou yihi acziz calaya abalyaqdaani an araaka sariixan mujadala acziz calaya maxaa igu casiiznimo badnaysiiyey abalyaqdaani an araaka mujadalan sariican mujadalan inaad tahay adigoo dhulka lagu dhejiyay inaan arko maxaan kaga xumahay buuri ayib marka fiiri iyo qowluhu waqaala nabiyu lmuslimiina taqadamuu axbib ilayna an takuuna almuqadamaa nebiga wuxuu nagu yiri buu iri taqadamuu waxaan jeclaan lahayn an yakuuna huwa almuqadama wa axbib an takuuna almuqadama ilaynaada ayaa lasoo hormari oo lakala geeyey bayna alcaamil walmacmuul acziz abalyaqdaan biabilyaqdaanay ahayd ayadana markaasa calaya yaa lagu kala fasliya bayna alcaamili wاlmacmuul haddii uba maxaan ku irahdaa lafdigaas oo ansax ayib marka wuxuu ku leeyahay calaa kuli xaal beytkan waxa weeyaan e, sharixiisa e, ma dhib badno markaasuu musanifku wuxuu yihi wafasluhu bidarfin aw bxarfi jar mustacmalu wاlkhulfu fi daka istaqar wa fasluhu in ficilkii iyo macmuulkiisii lakala geeyo bidarfin lagu kala geeyo oo bixarfi jarin mustacmalun waa la isticmaalay wاlkhulfu khilaafkana istaqara fii dalika khilaafki welina waa sii jira waxaa wey hadda amhilaha soo hormarinay oo ay ahayd inankan aan u dib marino laakiin mahmaa yakun min amrin waxa Eh, tii hore macmuulki lama hormariyo lamana dhex dhigo kaas khilaafka ma joogo ayib markaasuu wuxuu ku leeyahay keliha waxaa la ogol yahay alfaslu bayna ficli tacajubi wa bayna macmuulihi in lagu kala geeyo xaraf jaar iyo daraf in lagu kala geeyo waa banaan tahay oo walow bah laysku khilaafsanaaday oo maa axsana bizaydin maaran wamaa axsana maaran bizaydin ayadoo ahayd waa banaan tahay baa laleeyahay wa fasluhu ku kala geyntiisa bidarfin lagu kala geeyo oo bixarfi jarin mustacmalun waa la isticmaalay wاlkhulfu khilaafkane maca dalika istaqara fi dalika ayb xaraf jaar haddii uu ajnabi yahay isim ajnabi ah macmuulka iyo sifadiisa laguma kala geyn karo oo maa axsana mucطiyaka dirham ayadoo ahayd maa axsana dirhama muciyaka oo muciyaka oo isimkii mutacajab ahay macmuulkiisii asiga laguma kala dhexgeyn karo dirham lama soo hormari karo ayib marka laakiin haddii isim jaar uu yahay isimka jaar hadduu noqdo macmuula lificli tacajubi laa lismi tacajub ma aha in lagu kala fasliya khilaafa ka joogo markaasuu shaarix wxuu ri wاlmashhuuru jawaasuhu ayb oo marka waxaad leedahay maa axsana fi اlhayjaai liqaa'ahaa fiiri haddii fi lhayjaaida liqaa'aha ay ku tacaluq laheed mamnuuca ay noqon lahayd laakiin maadaama aljaaru wاlmajruur fi اlhayjaai mutacaliq baxsana ou yahay jaaza اlfaslu bayna اlficli axsana wa bayna almutacajabi minhu alsmu lmansuub liqaa'aha fi lhijaa'i lagu kala gey wa akrim fi lazabaati caطaa'ahaa wa ahbata fi lmakrumaati baqaa'ahaa kulli waa isku wada macna marka jaarigi majruurkaas waa la ogol yahay midii hadda oo kamid aheed wa axbib ilayna an takuuna almuqadama ilaynadaas oo axbibta ku tacaluqdo aan muqadama ku tacaluqin yaa waa banaan tahay baa laleeyahy taas qwl shaacir khaliilaya maa axraa bdilubi an yuraa sabura walaakin laa sabiila ilى اصabri khaliilaya labadaydi wadaayow maa axraa maxaa ka wanaag badnaysiiyey bidilubi ninka caqliga u saaxibka ah an yuraa sabuura nin sabr badan inuu yahay walaakin laa sabiila ilى اsabri sabr see lagu helaa marka fiiri hadda maa axraa an yuraa yay ahayd isimkaas axraadii markaa iyo macmuulkeedo an yuraa sabuuran ahayd iyo bidillubi oo jaari majruur la dhexgeliye sidaas marka dad baabanay dadna way diideen wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin